بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد alle subxaana wa tacaala ayay mahad oo dhan u sugnaatay allah subxaana wa tacaala awoodda leh oo nagu kulansiiyey halkan aan joogno waa nicmo alle subxaana wa tacaala una siiyey wax kale umaanan kulmin waxaan u kulannay waa taqwada alle subxaanahu wa tacaala sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinka uuna siiyey waxaa ugu weyn waa nicmatu lislaam inuu naga dhigay muslimiin muslimiintuna nicmadaas inay ogsoon yihiin ayaa mudan ilaahay subxaana wa tacaala balaayiinta dadka jooga adduunkan ayuu kaa dhex doortay inaad tahay qof muslim ah haddana wuu ku doortay wuxuu kaa dhigay qof muslim oo ilaahay subxaana wa tacaala adeeca oo shantiisa salaad tukada haddana alle subxaanahu wa tacaalaa gabar muslimad ah oo dhoorsoon oo xijaabkeeda ku dadaasho ayuu kaa dhigay inahaasoo dhan waa nicmooyin alle subxaanahu wa tacaala uuna siiyey nicmooyinkaasna waxaan waxaa mudan in alle subxaana wa tacaala ugu mahadnaqno oo alle subxaana wa tacaala mar kastaba mahadnaqiisa aanu badino halka aan joogno waddan eh, kasoo fog waddankanaga laga yaabo dadka joogo inay u badan yihiin dad aan muslimiin ahayn laga yaabo inay dadka qaar ay yihiin gaalo kiristaan ah gaalo yuhuud ah gaalo dad caabudaayo kuwa lo caabudaayo kuwa wax kala caabudayo kuwa mushrikiin ah inta oo dhan alle subxaana wa tacaala adigu waa kaa badbaadiyey waxaan u haysanaa marmar anagu maadaama muslimiin aan nahay inay shay caadi tahay laakiin caadi ma ah mar kastaba inaad ilaahay ku mahadnaqdo alxamdu lilah calaa nicmat lislaam ilaahay subxaana wa tacaala inuu muslim kaa dhigay waa nicmada ugu weyn wey qofka muslimka ah rajo weyn rajo weyn buu leeyahay muslim baa tahay oo adduunka maanta saa ugu nugushahay wax kastaba qadarta allaa aaminsantahay haddii ilmo e kaa dhintaan haddii qof aada weyso haddii ilmaha kaa xanuunsadaan haddii adiga aada xanuunsato haddii wixii aada rabtay oo intaasoo sano aada sugaysa aada weyso wax kastoo kugu dhaca oo shar ah ama wax kastoo aada hesho oo khayr ah waa alxamdulilah intaan mawduuca gelin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay xadiis saxiixah cajaban liamri lmu'min qofka mu'minka ah la yaab buu leeyahay arinkiisa in amrahu kulluhu fii khayr arrinkiisaoo dhanba waa khayr in asaabathu saraa shakara fa kaana khayran lah haddii qofka mu'minka ah ay taabato ama uu helo wax wanaagsan saraa waa loo bishaareeyey gabadhii maamadii gabadheedaa laga guursaday nin fiican baa guursaday khayr badan bay heshay qof kastoo wax wanaagsan hela qofka mu'minka markuu helo wax wanaagsan shakara ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku mahadnaqaa oo wuxuu yidhaahdaa alxamdu lilah fakana khayra lah arrinkaas khayr buu u yahay wa in asaabathu daraa qofka mu'minka hadday dhibaato ku dhacdo ama dhibaato ay qabsato sabara wuu sabraa fakana khayra lah arrinkaasna khayr ayuu u yahay marka taa nebigu wuxuu ugu dambaysiiyey uu yidhi walaysa dalika ila lilmu'min arrinka uma ahaanin qofka mu'minka mooyaane yacni qof kaloo mus qof kaloo bini aadan ah oo sidaa u fikirayo ma jiro ilaa qofka mu'minka ah mooyaane taa marka waa hordhac in nicmada islaamka alle subxaana wa tacaala uuna siiyey aan marka ugu horeyso aaminno kadibna aan ku mahadnaqno oon dhahna alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaha muslimka nicmo kaloo gooni ah dana siiyey taa islaamka markaan kasoo gudubno nicmada wuxuu siiyey xijaabka oo alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahra minha walyadribna bikhumurihina cala jiyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihina aw aabaa'ihina ila aakhir alaaya gabdhaha muslimaadka mu'minaadka ah iyo ragga mu'miniinta marka ugu horeysa waxaa yihi war indhihiina laaba oo indhihiina xifdiya gabdhahana waxaa layidhi yidhi idinku is-xifdiya oo jirkiina xifdiya kadibna waxaa la yidhi quruxdiina ha u soo saarina ilaa libucuulatihinna ilaa kuwa idinqabo raggiina ah ama dadka qaraabada ah oo riximkiina oo maxaarimta ah intaa ayaa unbaa usoo saari kartaan quruxdiina inta kale iska ilaaliyaa layidhi oo islaamka gabadha muslimadda wuxuu ka dhigay duratun masuuna aad ayuu u karaameeyey aad ayuu u xifdiyey qof kasto inuu eego quruxdeeda oo bannaanka soo dhigto ma aha sharafteeduu ilaaliyey islaamka oo wuxuu ilaaliyey akhlaaqdeeda lidalika wuxuu amray ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha muslimada xijaabku ku amray oo wa amarahaa bilcafaafi waduhri wuxuuna amray sidoo kale inay dhowrsanaato iyo inay noqoto gabar bilxishma xishmad leh ixtiraam leh oo wanaag leh oo la sharfo ayay noqotay lidalika alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi libaaskiina waa inuu noqdaa dharkiina dhar wanaagsan oo dharkaasoo ziinatan wa sitran ah wa tariiqan lilkhayr wa madharan liltaqwa taqwada maxaa muujiya gabadha markay xijaabka qabto way ka muuqataa waxaa ka muuqdo qurux waxaa ka muuqdo dhowrsanaan waxaa ka muuqdo qurux baa ka muuqato iyo wanaag gabadha markay xijaab wanaagsan qabto oo ilaahay subxaana wa tacaala ku ogyahay xijaabkeeda ilaahay dartiina ay u xiratay qurux ziyaado ah ayay ka helaysaa quruxdaas oo ka timid xijaabka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa bani aadama qad anzalna calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr waxaan idiin soo dejinay buu yidhi libaasan yuwaarii saw-aatikum wariisha yacni libaas dhar idinku inay astura dharkuna waa labo dhar la isku qurxiyo iyo dhar laga gashto qaboobga iyo hawada cimilada isbedelayo intaasoo dhanna waxaa ka muhiimsan walibaasu taqwa dalika khayr qo gabadha inay huusanaato taqwada oo xijaabka laguu sheegaya intuu ka bilowmaa xijaabka laguu sheegaya qalbigu ka bilowmaa adigu si kastoo haddaad maro weyn u qaadato qalbigaadana aadan dhowrin oo xumaantii aad ku kacdo oo waxa weeye dhibaatada kale aad samayso oo akhlaaq xun aad la timaado oo ilaahay subxaana wa tacala aadan ka baqin dee xijaabkan kore maradaani waxba ku tari maysa waxa wax ku taraya waxa weeye qalbigaada inaad ka dhigto qalbi wanaagsan lidaalika shaydaanku dadku wuu fidneeyaa kamaa fatanaa siduu u fidneeyey aabbayaalkeen ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhuma libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihima inahu yaraakum huwa qabiil reer bani aadamo bani aadamow wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala laa yaftinannakum ashaytaan shaydaanka yuusan idin fidneen yuusan idin fidneen siduu u fidneeyey kuwii eh, aabayaalkiina inaga horeeya oo aadam iyo xaawa suu u fidneeyey maxaa dhacay aadam iyo xaawaa aab aabaheena aadam iyo hooyadeena xawaa wuu fidneeyey shaydaankuna waxaad ogaataan walaalayaal qof kastoo meesha u jilicsan yahay ayuu yaqaanaa qof baa gabar waa ee qabyaalada iyo reerkeeda u jilicsan tahay gabar kale xijaabkaa ku adag gabar kale wax kalaa ku adag shaydaanku marka meel qof kastoo meesha u jilicsan yahay iyo bini aadamka waxyaabaha uu jecel yahay ayuu ka soo garaa lidalika wuxuu ku yidhi aadam iyo xawa waqaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin war waa idiin dhaaranayaa anigu waa idiin naseexanaya wax kale ma ah wuxuu ku yidhi ma rabtaan inaad weligiina waartaan marabtan wa mulkin laa yabla boqortooyo aan dhammaanaynin geedkaa cuna ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi waxaad jannada ku yaaloo dhan oo miro ah oo wanaag ah cuna ayaa geedkan u iska ilaaliya shaydaan waa yimid wuxuu yidhi war ma ogtihiin waxa geedka laidinku diiday weligiin waa waaraysaan boqortooyaa helaysaan geedkan waxaa laidigu diray ee cuna bini aadankuna waa cajiib hadda ilmahaba badankii waxa laga yabaa hooyo inaad tihiin ama aad tihiin dad ilmo guriga ay joogaan cunuga haddaa ku tiraado oro meesha ku ciyaar qolka ha gelin wuxuu leey maxaa lagugu diiday qolka guriga inta kale waa wen yahay banaanka aad soo ciyaar baa le lakin qolka ha gelin qolkiibuu ka bilaabayaa waa bini aadan soo loogu talagelay haddii dadka la yidhahdo ilbaabkan ka baxa markay muxaadara dhamaato kaasa ka bixina dad baa waxay leeyn dadkaas maxaana lagu diiday aan ka war doonno shaydaankuna meelaha ayuu dadka ka soo galaa lidaalika qofka gabadha muslimadd waxaa loo baahan yahay mar kastaba caatifada inaysan qaadin oo dhinaca caqliga iyo diinta ay qaado oo emotionskaada iyo caatifada hadday ku qaadaan waxaa laga yaabaa wax kaloo badan inay kugu yimaadaan adoo gurigaada joogto baa gabar kuu imaanaysaa qofa isku ficnaadeen sheikha hadda wuxuu ka sheekeynaya haybada iyo namiimada qofa isku ficnaadeen oo walaalo aad ahadeen baa war lagaaga keena markaasaa isla markii kacday see anigu waxaa la ii oran karaa adoo waxba ka fiirsan oo qofna la hadlin baa intaa ka korka dhacday walaasha oo xumaan gaarsiisay oo dhibaato dhacday oo labadii reer isku xumaadeen ka waran marka haddaa sabri lahayd oo aad dhihi lahayd warka aada leedahay ma hubtaa oo kadibna walaasha inta si wanaagsan ugu tagto oo aad tiraahdo walaalay waxa aad leedahay ma wax aada hubta ama aad tiraahdo walaalay waxa la sheegaya ma waa wax saxba xumaan oo dhan ma imaateen soomaali waxay tirahdaa waxa weye hubsiina hal baa la siistaa inaad warka hubsato waxa weye waa wax shay aada muhiim u ah shaydaanka meelaha uu nooga faa'iidaysanaya waxa weeye siiba markaan dumar nahay wuxuu nooga faa'iidaysanaya caatifadeena iyo degdegeena weye iyo waxyaabaha qaar aan u samaynayno ulakac ama heblaayo ku xumay ama waxaan iyo wax fiican heblaayo kasoo gaarin sidaa daraaddeed inaanu iska ilaalino shaydaanka aana ka fogaan ayaa loo baahan yahay islaamku wuxuu amray gabadha xijaabka inay waxa weeye ee isku xifdiso xijaabka muxuu keenayaa ximaayatan laha min ada lfusaaq kuwo fusaaqa ah baa jira dadkao dhan ma wanaagsana dadkao dhanna mu'miniin ma ah ragga iyo dumarba dad halaabay oo aan ficnayn baa ku jira dadkaa marka waa in laga ilaaliyaa gabdhaha muslimaadka oo wanaagsan akhbaarta hadda shalay ayaa waxaa laga hadlayay dalka indiya dalka indiya gabdhaha in la xoogo waxay noqoto wax caadi ah diinteena islaamka xijaabka waxaan loo sameeyey waxyaabaha oo kale inaysan dhicin haddii ay dhacaanna qofkaa sameeyey in la ciqaabo ciqaab aada u adag baa la sameeyey gabadhii marka laba nin baa la tuhmay inay xoogeen nacuudu billah labadii nin maxkamad baa la geeyey bal qof lagu caddeeyey inuu wax xun sameeyey oo haddana lasoo soo celcelinaya dhowr bilood kadib gabadhii iyadoo maxkamadda u socoto baa shan nin oo labadii ay ku jiraan intay qabteen ayay meel garoon bay geeyeen way gubeen gabadhii gabadhii waa dhimatay marka dad waxaa jira xumaantooda ee gaartay meel aada u fog kuwa marka shariicada islaamka inay ka ilaaliso dadka iyo gabdhaha muslimaadka inay ka ka ilaaliso ayaa muhim ah meesha uga horeyso looga ilaalinaya waxaa weeye gabadha inay isxijaabto gabadha inay isxijaabto ilahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaai lmuminiin yudiniina calayhina min jalaabibihina dalika adanaa an yucrafna falaa yudin nebi allow waxaa ku tirahdaa xaasaskaada gabdhahaada wanisaai lmuminiin muminiinta dumarkooda yudiniina calayhina min jalaabibihina in jalaabiibka iyo jilbaabka ay ishubiyaan maxaa sidaa loo yidhi dalika adnaa an yucrafna taas ayaa u dhow in la ogaado oo la garto falaa yu-dayn aan la dhibin gabadha xijaabka wanaagsan qabta iyo gabadha xijaabka wanaagsan aan qabin ma isku mid ma isku mid ma ah gabadha xijaabka wanaagsan qabta qofka dhibaya ayaa ragi dad yar baa dhibaya ama laga yaabaaba in la dhibin laakiin gabadhu haddii xijaabkeeda uu yahay xijaab ku dhegan ama xijaab wanaagsan uusan ahayn ama si kale waxa weeye ay u socoto waxa weeye aada baa loo dhibayaayo kuwa cadowga ah ayaa dhibaya xijaabka midda kale halagaha gabadha inay xijaabsan tahay indha shareerna ay qabto laakiin haddana socodkeeda iyo hadalkeeda iyo siday u dhaqmayso inay iskhilaafsan yihiin taa waxay keenaysaa in la dhibo ayadoo xijaabka qabto in la dhigo ayadoo xijaabkii qabto oo waxaa laga fahmay xijaabkan sida ay u xiran tahay kama aha xijaab wanaagsano iyo hadalkeeda iyo sida isku qaluucinayso iyo sida u soconayso iyo xijaabka ay qabto isma laha markaasaa waxaa ka imaanaysa gabadhii in la dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha yaysan gabadhu muujin quruxdeeda ilaa waxa ka muuqda mooyaane waxa ka muuqdo maxaa weeye xijaabka kore waxa ka muuqdo ama wejiga iyo labada gacmood sida waxa weeye culimmada ay yidhahdeen axaadiista qaarna ay kusoo arooreen ajmaca alculamaa culummadu waxay isku ijmaaceen calaa wujuubi alxijaabi xijaabka inuu waajib yahay culamaa ulmuslimiin oo dhan gabadha inay xijaab qaadato xijaabkeedana inuu waajib yahay inay xirato waatan aan sheegayno oo xijaabku walaalayaal waa cibaado oo caado ma ah annagu alxamdulilah maanta waxaan ku jirnaa qowmiyaadka ama dadka muslimiinta ugu fiican dhinaca xijaabka gabdhaheenuna waa ku mahadsan yihiin oo mahad gooni ah oo gaar ah in lagu mahadiyo u baahan yihiin gabar yar baad arkaysaa oo xijaaban toban jir oo xijaaban labiyo toban jir oo xijaaban kuwa waaweyn oo kasii weyn oo xijaaban ayagoo yarbaa xijaabka lagu bilaabay aklabiyatu saaxiqa aklabiyadeena gabdhaheena boqolkiiba sagaashan iyo ka badanba sagaashan iyo shan xijaabkii bay qabaan waa alxamdulilah laakiin waxaa moodaa in lasoo soo gelayo baryahan dambe waxaa moodaa in lasii khafiifinayo xijaabka marka in laga hortagaa loo baahan yahay oo gabadha ay ogaato war xijaabkan anigu ma aha wax caada ah xijaabkan waxa weeye ilaahay baa isiiyey waa qurux waa sharaf ina adigu is-xijaabto waa sharaf waa qurux haddaba haddii xijaabkii uu waajib yahay shuruuddiisa muxuu yahay xijaab nooceyn laga rabaa inaanu gashano dad badan baa xijaab gashto annagoo xijaabkana laga rabo noocee weeye kow inuu ahaado saatiran lijamiic badan in jirka oo dhan uu xijaabayo gabadha xijaabka waxa weeye in uu yahay mid asturayo jirka marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood oo nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi xadiis baa soo wariyaa in saxaabiyad saxaabiyada saxaabiyaadka qaar ka mid ah inay timid ayadoo xoogaa xijaabkeedu aada u fiicnayn inkasta oo sanadkiisa laakiin gabadhaa nebigu wuxuu yidhi in ay ka muuqda ma aha ilaa wejiga iyo labada kafi marka xijaabka inuu noqdo jirka oo dhan ee ma aha qaar ka mid ah midda labaad xijaabka inuusan muujin gabadha quruxdeeda inuusan muujin gabadha quruxdeeda uusan noqon style iyo mid quruxda lagu soo jiidanayo oo haddii gabadha quruxda ay xijaab u qaadato oo xijaab nooc kale ah oo kararo kala duwan gabadha xijaabka inuu balaag noqdo laasim ma ah inuu madow yahay laazima laakiin inuu yahay mid dhoorsoon haddii laakiin qurux badan lagu diro dhaldhalaal badan lagu daro soo jiidasho badan lagu daro marka xijaabnimadii wuu dhaafay oo wuxuu noqonaya gabar dhar ee isku qurxiso gabadhuna inay isqurxiso ee waxa weeye dhar fiican qaadato looma diidin diinta islaamkana diin ciriiri ah ma aha laakiin waxaa leeyahay intee isku qurxinaysaa yaa u gashanaysaa dharkaa aroos maa leedihiin oo gabdho keliya miya haa waxa way ma meel kale iskugu timaadaan gabdho keliya haa ma ninkaada o agtiisaa haa war wanaagsan wey laakiin waxaa nasiib daro ah eh, gabdhihii ninkii marka loo waxa waaye hoyanayo ama guriga markuu soo galo layskuma qurxinayo banaanka marka laakiin loo socdo waa la isqurxin gabar baa makeup marsanayso soo maha banaanka ay usocotaa subaxii markay kala haysa ama meel ay usocoto makeup bay marsanaysaa way isqurxinaysaa qurux aad bay isku qurxinaysaa dib waxaway way baxday habeenkii markay guriga kusoo noqdo ama galabtii uu ninkana soo socdo makeupka o dhan bay iska dhaqaysaa war makeupkan banaanka looguma talageline gudaha loogu talagalay yaa la rabaa makeup in loogu marso waxaway waa ninka aroos bay gabadhii aadaysaa waxaa laga yaabaa aroos inuu yahay mukhtalab aan fiicnayn laga yaabo inuu yahay aroos rag ay imaanayaan ama camera ee taalo ama la isduubayo gabadhii waa isqurxinaysaa guriga marka ka baxayso hadduu ninka guriga joogo maalinta waxaa laga yaaba inuu yidhahdo qofta ma hiblaya mise waa qof kale ninkii marka kusoo noqota arooskii oo guriga joogayna wixi o dhan waba iska dhaqdayba dharkii o dhan oo quruxsanaaba dhinac baa lagu tuuray war ninkan baa looga loo baahan ya in laisu qurxiyo quruxda xaqiiqada waxa weeye ninkaada inaad si qurxisaa loo baahan yahay oo habeen kastaba si kala iskugu qurxiso u quruxdaada arko oo si wanaagsan u arko laga yaabo ninka in dal laga lahay ma ku yimaado in la isku qurxinayo in kale ibnu cabaas oo nin rag ah baa wuxuu yidhi asagoo waxaa la arkay isqurxinayo oo ishagaajina markaas ibnu cabaas maxaa dhacay markaasu aniga waxaan jeclahay sida xaaskayga iskugu qurxinayso inaa anigana iskugu qurxiyo buu yidhi waayo waa laba qof oo xalaal isku ah haddii laakiin dadkii meeshii banaanka xijaabkii la yidhi xirta aan waxa weeye anaga isqurxino gurigii oo la yidhi waxa weeye isqurxiya oo raggiina isku qurxiya oo annaga xijaab aanba xirano nimankeena xijaab baaba ka xiranaynaa kabsaar weyn iyo wax kale iyo wax kale banaanka ma kala tegaayena gabadhi waa isqurxinaysa marka sida kale weeye sidaa ma aha la ogaado saddexaad marka banaanka la aada xijaabka waa in noqdaa xijaab wanaagsan oo culus uusan noqon mid aada raqiiq u ah oo xijaab aada u fudud oo xijaab waxa weeye shafaaf ah inuusan noqon si loo arkin waxa gudaha ku jiro gabadho hadii xijaab qaadato markay marayso meel cadceed ee ku dhacayso ama layr uu jiro in la arko gudaha waxay ka qabto kaas markaa xijaab ma noqonayo inuu noqdo fadfaadan weeye xijaabka inuu waasic noqdo uusan ahayn mid ku dhegan oo jidhkeeda soo saaraya inuusan ahayn ayaa loo baahan yahay waasic baa loo baahan yahay gabadhuna waxa weeye ama qofka dumarka ah quruxdeeda nin kasta inuu arko maah dhalinyarada markaan la hadlaynaya gabdhaha waxaan idhahdaa baryahan dambe wiil baa ku imaan xolshaha gabadh baan wada soconaa haye gabadhina waxaa leedahay nin baan wada soconaa haye wada socodkan hadda goormuu dhamaadaa cabaar baa la wada soconaya haye goormaa la isguursan weli war aan isbarana la yidhi soo maha war waxaa la aanu isbarano goormee dhammaan waxaanu ku nihi marka ilaahay subxaana wa tacaala waddo noo jeexay asagaana abuuray dumarkana asagaa abuuray raggana asagaa abuuray wuxuu yaqaanaa dumarka waxay u baahan yihiin raggana waxay u baahan yihiin wuxuu yaqaan alla subxaana wa tacaala sidai aan ku noolaan lahayn adduunkan annaga lidaalik wuxuu yidhi hala isguursado labada qofna inay istaabanin oo hadalkooda uusan badnaanin guurka ka hor waa sax gabadhii ninka inuu arko nadara sharciya kadib hadduu ku qanco uu la hadlo xiriir uu jiro reerkeedii oo joogo oo waxa weye qof maxram ula socdo wax dhibaato ah ma laha laakiin gabadhii iyo wiilkii waa wada socdaan waa wada casheeyaan waa sheekaystaan laba sanay sheekaysanayaan maalin dambe waa la isguursadoo dad wanaagsan waayo waa isdhowraan guurkii kadib habeenka ugu horeeyey xiise maba jiraba sheekadii maba jirtaba maayo waayo waa qof laba sano lasoo sheekaysanaya maxaa la isku sheegi wixii sheeko iyo xiise ahaa horbaaba loo qadimtaba lidaalika ninka gabadha uu ninka ku cusub yahay oo ninkeeda intii xoogaa is arkeen ay ku qancdo diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayadana uu ku qancay quruxdeeda iyo diinteeda markii la is arko guriga sheekadu waa cusub tahay dadkii dareenkooda waa isku cusub yahay waa dad isku cusub xiise badan baa jira ilaa laga yaaba ilaahay cunug inuu siiyo weli asagoo iyadoo xiisihii oo taagan haddii saddex sanaa wada socone oo xiisihii lagu soo dhameeyey goormaa xiise laysku qabayaa marka laisguursado sidaa daraad waxa la xijaabka walaalayaal qofka gabadha waxaa loo baahan yahay jirkeeda iyo dhowrsanaanteeda qof kasta inuusan arkin waa shay sharaf badan waa cirdigeeda weeye in xijaabka ay qaadanayso ay isdhoorto quruxdana meesha ayay ku jirtaa midda shanaad inuusan noqon an laa yakuuna mucatiran walaa mutayiban barafuun iyo catar iyo uusi in la iska badin marka la baxayo oo nebiga sal l slam wuxuu yidhi gabadhii baxda xadiiskan si fiican aan u dhowrno gabadhii baxda gurigeeda ayadoo catar marsatay oo barafuum marsatay laga carfiyo dadka banaanka marayaan ee waxa weeye marka carfiyaan ha ogaato ilaahay subxana wa tacaala caradiisa iyo nacladiisa inay ku dhacayso marka markaad banaanka u baxayso gabadh muslimad haddaa tahay barafuunka iyo catarka iska ilaali dhib baa kaga imaanaya waad aragteen gabdho badan waxaan leeyahay gabadhii jindi baa ku dhacay il baa ku dhacday xasad baa ku dhacday culimmada markay cilaaj ku akrinaa waxaan leeyahay annagoo meel maraynaa casharkeedana soo jiita waan soo raacnay dhaha soomaala maqlin sheekooyin badan oo sidaa ah marka markaad baxayso guriga aad ka baxayso is ilaali oo waxyaabaha dhibka kuu keeni kara iska ilaali adkaartaada akriso gabdhaha yaryar markay guriga ka baxayaan adkaarta hala baro kursi ha akhristaan mucawadateynka oo qulabifalq ababanaasi ha akhristaan ilmaha adkaarta halaba adigoo adkaarta akriso habeenka markaa seexanayso adkaar ku akriso gabadhi waxay leedahay baryaha ma seexdo dhibaata haysto jinni baa ay galay waa la isixray haddii qof soconayo adkaar la-aan ah maxay dhibaato kugu imaan weyse gabar soconayso weyse la-aan ah maxay dhibaato kugu imaan la-ada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aley wuxuu yihi dadku waxaa dilo oo ay u dhintaan waxaa u badan marka laga reebo qadarka ishaa u badan alcaynu xaq baa layidhi isha waa xaq xasad waa jira waxyaalo badan baa jiro inaanu bumbuuninna ma ah sida dadka qaar ay u bumbuuniyaan laakiin anaguna ilaahay wuxuuna siiyey awood oo difaac leh difaac waxa waye waa qur-aanka difaac waxa waye waa adkaarta difaac waxa waye weysada difaaca diinta in lagu jiro oo diinta guriga marka lagu jiro t v-ga maxaa ka baxay guriga marka lagu jiro t v-ga maxaa ka baxa ilmaha maxay sameeyeen waalidka muxuu sameeyaa gabdhaha waxaa loo bahan yahay dumarka qur-aanka inaan ku dadaalno maamooyinka qur-aanka in ilmaha inaan dhahno dugsiga aad annaguna qur-aankaana baran waa ceeb waxaanu ku fiican nahay ilmaha dugsiga aan udirnaa waa shay gabdhaheena muslimaadka ay ku ammaanan yihiin nimankeena ilmo iyo dugsi waxba warka ma hayaan waa nasiib daro yaa ilmaha soo baray qur-aanka soomaalidu waa dumarka alxamdulilah ilahay khayr hadisiiyo laakiin waxaa la rabaa ilmaha saa dugsiga ugu diraysaan idinkuna inaad dugsiga aad bartaan guri iskugu imaada isbara haddii waktiga iyo caruurta ay badan yihiin wakti kale samaysta oo galabta iyo culumadana ha idinla fiiriso waxaa weeye qur-aanka isbara guriga marka ilmihii markay qur-aanka casharka diyaarinayaan oo hooyada ay akrinayso oo t v-ga wax fiican uu ka baxayo guriga wuxuu noqonaya guri qur-aan shaydaan soo dhawaan maayo laakiin gurigii hadduu t v-gii hees ay ka baxayso telefoonkii wax kale ka baxayaan xumaan kale ay ka baxayso si sidee shaydaanka uga maqnaanaya si kastoo qur-aan loogu akriyo gabdhaha xanuunsan ilaahay caafiyo gabar kastoo xanuunsan laakiin waxa weeye annagu inaan nafteena ka bilowno oo aanu isxifdino oo wanaaga aan ku dadaalno midda lixaad waxa weeye gabadha dharkeeda inaysan u ekaan dhar rag ah gabar baa waxay tihi waa sheekhow xijaabka waan garanay haddaan qato surwaal holof ah oo goono un u eg laakiin surwaal ah ma dhibba war adigu surwaal maxaa kuu geeyey gabar barakaysan baa tahay ilaahay subxaana wa tacaala xijaab buu kugu talagalay maxaa kuu geeyay adiga suwaalkan aan leedahay ma wax jirdaan goono waxa weeye eh, blouse dheer aan qaato surwaal holofna aan qaato wax dhib magu jira war suwaalkan rag baa loogu talagalay walaal ee eh, waxa weeye gabar maa iska ilaali marka waxa weeye xijaabka gabadha ay xiranayso haddii gabadha tiraado sutaal yidhi waa waasac shaati weyn ee soo xirato iyo surwaal weyn oo holof ah iyo xijaabka o ka xirto wax dhibaato ma laha wa kana waa waa xijaab bay leedahay maya waxaan leenahay xijaab ma ahane kan waa kii he waa kii ragga wey shaati iyo surwaal wey marka inuusan noqon libaasan yushabihu libaas rijaal an laa yushbiha libaas rijaal midda toddobaad waxa weeye inuu noqon dharka gabdhaha gayr muslimaadka u eg gaalada waxa lagu daydo oo t v-yada iyo meelaha laga daawado gabadhu inay xijaab ka dhigato oo sidii gaaladii a u labisato ee isjeclaysiiso gabadha gaalada ah waxa ay jeceshahay sida labisa ina ayada u labisato taas waxaa weeye iimaankeeda ayaynu isqaaminaysaa adigu waxaa tahay qof sharaf badan ilaahay baa muslim kaa dhigay ilaahay baa ku karaameeyey meel saruu ilaahay ku dhigay maxaa isu soo celinaysaa maxaa iskaga dhigaysaa qof gaal ah oo hooseeya oo ilaahay aan garanaynin maxaa iskugu ekaysiinaysaa adigu ilahay baa waa ku sharfe ilahay baa meel sare ku dhigay see maxaa hoos ugu soconaysaa xijaabkaan haka qajirin a gabdhaha qaar waxaa laga yaabaa igaali ahaada markii muxaadaraadka la imaanayo iyo meelaha kale xijaabo jub maalinta xaflada iyo meelo kale la aadayna qamaaro yaryar iyo waxyar in la xirto waadi maxaad u khajilaysaa xijaabkan ilaahay baa ku siiyey ha khajilin ilaahay baa ku sharfay meeshaad unto la mar gabdhaha soomaliya waxay ku ammaanan yurub baan tegay meel ugu dambayso wakti waxa weye qorax ah gabadha oo waxa weye jawigan uu kul yahay gabadh baa waxay wadataa cunugeeda waxay ku wadataa trolley xijaabkeeda il kor ilaa hoos bay xijaab qabtaa danka ma laha caddaan ma fiiriyeen manaag qaawan ba agmarayso marayso si xun maa loo maa loo eegay danka ma laha qofta ayadaaba dacwo ah ku muxaadaro ayadaa ka xog badan waayo astaamihii islaamka oo dhan bay xambaarsan tahay oo meel islaam uusan ka jirin gaaladii baa yaabay war qoftaan maxay saan ugu labisantahay diinteeda way markaasa war diintan awood badana diintan awood badan nin professor baa kusoo islaamay nin professor ah baa maalin kasto meel bu waxaa weeye jaamacad buu dhigaa maraykan ku taal gabadh baa muslimad ah gabadha xijaabkeeda xirantahay xijaabka wax ka sheega uma jawaabto xijaabkeeda ku mintida semesterkii baa dhima dhammaaday weli xijaabkeeday qabtaa wuxuu yidhi gabadhaan diintan saan ugu adag walle diintan diin awood leh weye bal aan akriyo islaamkii dib u akriyay kitaabkii buu kala furay nin syniskii waxaa ku takhasusu ahaa wuxuu arkay qur-aanka inuu synis ka hadlaayo inuu mucjizooyin badan ka hadlaayo qur-aanka ugu yaabay waa akriyay diintii cabaar buu akriyay ninkii brofesoorka ahaa oo islaamka cayn jiray oo islaamka la dagaalami jiray ninkii waa muslimay yaa sabab u ahaa gabar xijaaba marka xijaabkaada adiga nusrad u tahay gargaar baad u tahay ummadda islaameed ee xijaabkaada ha ka qajilin markaad qabto midda sideedaad xijaabka waa inuusan noqon libaasu shuhra mid libaas shuhro oo oo waxaa way dadku ay kugu gartaan ama oo xijaab inuusan noqon dhar laisku faano qaali ah ama nooc kale ah ama anaga haddaan reer hebelnahay noocaan xijaabka anaga xiraba ama xijaabka noocaana dadka noocaasa xirta ma ah kullukum min aadam wa aadam min turaab kulligiin aadam ba ka timaadeen aadam intuu ka yimid ciiddaasu ka yimid wa aadam min turaab dhoobadaasuu ka yimid minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra meesha ayaan ka nimid markaa dhimatay talagu gelin meesha ah ma waxaa leeyahy reer hebel ayagu samadaasaan ku duubno miya maxaa marka iskugu sharaf aniga haddaan reer hebel ahay iyo ka hebel hadduu reer hebel yahay iyo sida maxay ku tartay adigu kulli haddii afrikaan aad tahay anagu carab baan nahay anagu ashraaf baan sheeganaa war waxaasoo dhan wax sharaf ay leedahay malaha ina akramakum cinda allahi atqaakum yaa ugu karaamo badan yaa ugu wanaagsan waa kuwa ilaahay ka baqa yaa ugu wanaagsan kuwa xagga alle u dhawaada intee u noqonaysaa ciiddaas ayaa ku taqaana in tasharafnaa fatiinu wa wain tafaakharnaa faturaab maradduna haddii aan waxa weye anagu isqaadqaadno oo sharaf iyo waxa markasta aad aad aad waxa weye istiraado dadka iska iska saramari iska kor qaado waxaad xasuustaa meesha ka timid ciiddaas ayaa ka timid mar kastaba aada istiraado anaa dadka kale ka ka fiican waxaad xasuusataa in meeshaa lagu celin doono marka walaalayaal xijaabka aan ku dadaalno sida fiican xijaabka inuu sawiro aan lahayn dumar qaabamar ku sawiran sawiro nooc kale ah waxyaabo kale ku qoqoran yihiin oo indhaha soo jiidanaya inuusan ahayn oo gabadha waxay u baahan tahay inay wax badan issoo jiidin oo oo xijaabkeeda ay waxa weeyey ku xirnaato arrin baa jirta marka xijaabka waan ka wada hadalnay ilaahay subxaana wa tacaala gabadha muslimadda wuxuu ugu talay qofka gabar kasto muslimad iyo hayr muslimad wuxuu geliyey inay quruxda jeceshay waxyaabaha quruxsan iyo ina ayda isqurxiso iyo inay jirkeeda ka shaqayso ayay jecesha laguma diidin marka waxaa lagu yidhi waxaad kala ogaataa meesha lagugu baneeyey iyo meesha lagagu diiday wax kastoo laguu diidana waa wax adiga ku fiican islaamka wax ilaahay subxana watacaala markuu yaado waxaan ka jooga ma aha wax la iska oranaya waxaan ka joog xijaabka xiro ma aha in la leeyahay iska xiro xikmad baa ku duugan xikmadda oo adiga ku anficayso fi dunya qabla alaakhira adduunyada dhexdeeda intaadan aakhiro gaarin xijaabkan waxaa ka mid a ah sidoo kale walaalayaal gurigiina qofka soo gelayo inaad ogaato gabadha muslimadda waxaa la rabaa guriga yaa kusoo gelaya ninkeeda isagoo joogo ama uu maqan yahay guriga qof kasta looma ogola annaga waxaan nagu yaqaanaa soomaalida waxaan dad furan oo wanaagsan oo qaraabada jecel nin baa iska imaanayo oo ilma adeer saddexaad iyo ilma adeer afraad iyo waa gabadha isu soo dhaweynaysaayo ayadoo ninka u sheegin oo la hadlin markaasuu guriga iska joogaya usbuuc kadib ninki oo safar ku maqan markuu soo galo war ninka muxuu aha meesha waa nin walaalkay oo qaraabanahay qaraabade waa nin walaalkay oo waxbaan wadaagnaa waa ilma adeer tobanaad iyo waxa weye xagga qabiilka un guud ma banaano walaalayaal nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi caaisha oo nin la fadhiya ayuu guriga usoo galay markaasuu yii yaa way ninka markaas waxay tiri waa walaalkay min arabaaca naaskaan isla nuugnin iska ilaaliy buu yidhi marka ma banaano guryaha in rag kale ay soo galaan dumaashiga hataa dumaashiga inuu soo galo ma ah nabiga waa la weydiiyey raggan waa iska ilaalinaya ka waran alxamu dumaashiya ka waran almowt buu yihi asaaba geerida ah asaa ugu daran marka guryaha xijaabka gabadhii waa xijaabanta banaankii bay u baxday waa gabar wanaagsan oo akhlaaq leh gurigii ninkaas soo gelaayo mid xataa waxaa laga yaabaa inuu iska imaado oo qadeeyo oo haddana iska baxo maya guryaha hala dhowro haddii qof uu soo gelaayo qaraabada ah waa arrin fiican ninkaada ogeysii ha ogaado hebel baa yimaado ka qadaya guriga ogow ha waa la fahma umalaynayaa hebel waxa weeye hebel baa guriga ninkaasa imaanayo oo rabo inuu guriga joogo ka waran arrinka hadduu yihahdo maya banaanka kuu tar qaraabada si kastaa ku yihahda waa gabadha waa dadka qaraabada goysa ninkaada qaraabada ah qaraabada xaqiiqada ah, waa familkaada waxaana waxa weeye nasiib daro ah in anagu anagoo dhahayno reerkeena aanu ilaalino in guryaheena aan dumino waxaada ugu horeeyo gurigaada way familka ugu horeeyo gurigaada way ninkaada iyo caruurtaada saa u badbaadin lahayd inaad ka shaqayso wey taasaa ugu horeyso kadib baad arkaysaa iyo qaraabadii kale waayo kan inaad dumiso adoo kuwa kale dhisaayo waa nasiib daro wey gabadha waxaan u baahana walaalayaal xijaabka aanu qabno guryaheennana sidoo kale inay dhowrsan yihiin oo guryaheena xijaab ayagana ay leeyihiin oo ninkasta iska iska soo gelin sidoo kale gabadha waxaa loo baahan yahay xijaabkeeda markay banaanka u baxayso iyo markay guriga agtiisa joogto oo rag kale iyo deris ay joogaan inuu isku mid yahay xijaabka culus waxay iska dhigi kartaa oo maryaha khafiifka ay qaadan kartaa marka dadka maxramka u ah ay joogaan ama dumar kale ay joogaan gabar baa xijaaban banaanka markay u baxdo macal cinda shareer bay qabtaa xijaaba mastuura weeye oo aada u wanaagsan maasha allah dariska iyo dukaamaha marka udhow markay wax kasoo gadanayso kabsaar yar oo khafiifa kaga baxaysa war intan oo kale war raggan dukaamahan joogo iyo dariska rag ma ah miya maya guriga meel dhown baa wax kasoo qabsanaya war kuwan baaba kugu daran oo maalin kasta ku arkay magaalada waxaa laga yaabaa ninka inuu halmar ku arko marka dambe ku arkay marka xijaabka waxaa loo baahan yahay in adigu qaato inuu cibaado yahay oo marka ma ah keliya meelaha shishe aad baxaysa eh guriga xataa dadka dariska ah iyo dukaamaha markaad baxayso in xijaabkaada uu noqdo xijaab fiican haddii ay kugu culus tahay dad kale u dirso oo meelaha dhow wax kaaga soo qabtaan waktiga ayaa iska yar tafsiirna waxaa waa jiraa oo marka intaas ayaan kusoo koobaya biidn illahi tacaala xijaabka waa iimaan kusoo gabagabeynaya waana xishood nabigana sal slam wuxuu yihi xadiiska saxiix jaamic oo ku wariyey kusoo arooriyey alxayaau waliimaanu qurinaa jamiican xishoodka iyo iimaanka waa laisba bardhigayoo mar baa la wada sheegay faidaa rufcia axaduhumaa rufcica alaakharu haddii midkood la qaado kan kalena waa la qaaday xishoodkaada waa iimaankaada gabadha haddii xishoodka laga qaado iimaankeedana waa ku xigaa marka waxa ugu horeeyo oo aan ilaashanayno waa xishoodka kadibna iimaanka waa noo sugnaanayaa aada baad u mahadsantihiin dhegaysiga fiican jazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu